بمجتهد فقها وبرهانا تراه مضطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا والعلم بالله نور جل حامله acuudu billahi samiic caliim min ashaytaan arajiim bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi wakafaa huma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah allahuma callimna maa yanfacuna wanfacnaa bimaa callamtana wasidnaa cilman wataqan yaa kariimu yaa latiifu allahuma salli wasalim wbaarik wancim calaa sayidina waxabiibina waqarati acyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeenii labaatan iyo shanaad ee kitaabkeenii matnabi shijaac alghaayat waltaqriib waxaan ka bilaabaynaa insha allah faslun fii qasmi lfayyi fayga iyo qeybintiisii waxaan soo dhigannay haniimada salabkii baan soo tilmaamnay waxaa loola jeedo kitaabuljihaad baan ka soo hadalnay jihaadku intuu u qaybsamayo kaalada lagu jihaadahayo sheikhu wuxuu yhi faslun fii qasmi lfayyi faygii qeybintiisii fay maxaa la yidhaahdaa maalun xusila min kufaarin bilaa qitaalin maalun waa xoolo xusila min kufaarin gaalo laga helay bilaa qitaalin ayadoo aan la dagaalamin haa ayadoo aan dagaal iyo magaranaysaa fardo iyo iyo geel toona aan lagu iyo tignikeed toona aan lagu ceerin yah xoolo laga helay muslimiintii soo socdee maqleen way iska carareenba way fikadeen way baxsadeen marka miyaa lala dagaalamay waa maya xoolahay ka careen fay baa la yidhahdaa marka fay alfayu marka waa maalun xusila min kufaarin bilaa qitaalin walaa iijaafi khaylin fardana laguma ceerin geelna laguma ceerin yacnii dagaalnama dhicin farasna laguma baacsan iyo geeltoona iyo tiknika doona laguma baacsane ayagiibaa isaga cararay xoolahoodii fay bay noqonayaan markaa xoolaha marka feyga ee bilaa dagaalka muslimiintu ku heleen see loola dhaqmayaa haniimada waa xoolo dagaal lagu helay soo maah laisjebiyey oo dhiig badan daatay oo magaranaysa marka gaaladu ka carareen qaniimaa la yidhaahdaa sida loo qeybinaya waa sheeganay shan baa laga dhigayaa xal ka mid ah khumus baa la yidhahdaa waa la qeybinaya afarta soo harna waxaa loo qeybinaya dagaalyahanada saa soo maah wa yuqsamu waa loo qaybinayaa maalul fayi fayiga xoolaha loo yaqaan calaa khamsin shan qaybood baa laga dhigayaa yusrafu waa lagu bixinayaa khumusuhu shantaas qaybood khumuskiisa shan meeloodiis meel waxaa lagu bixinayaa calaa man cid baa la siinayaa yusrafu lagu bixinaya calayhim korkooda khumusul haniimati haniimada khumuskeedii haniimada khumuskeedi soo garamaysaan yaa la siinay shan qolaa la siin jiray rasuulka ilaahi sal alla aley wasalam hadduu meesha ka baxayna masaalixda muslimiinta soo ma ahayn baalkii nebi aleh salaam haye eh, itaamtii masaakiintii amnaa usuwi soo ma ahayn faygii shan baa laga dhigayaa meel ka mid ah intaasaa lagu bixinayaa yusrafu waa lagu bixinayaa khumuusuhu shan meeloodoo meel wax lagu bixinayaa calaa man cid baa la siinahayaa yusrafu la siinahaye calayhim korkooda khumusul haniimati la siinaya haniimada khumuskeedii wa yucdaa waa la siinayaa arbacatu akhmaasihi shantii afarta kasoo afartii shanta kasoo hadheena waxaa la siinaya lilmuqaatilati dagaalyahanadaa la siinayaa ciddii dagaalanta oo dagaal yacni muqaatila waa dagaalyahanka waa ciidanka diiwaan gashan muqaatiladu waa ciidanka ee diiwaanka ku jira waa ciidankaa diiwaanka gashan weye xagga marka maxaa ku baxay ciidanka aan diiwaanka gashanayn sooma ahayn ciidanka aan diiwaan gashan maxaa la siinayaa ayaga soo dhiganaya yaa waxaa la siinayey sekada waxa laga siinay inama sadaqaatu lilfuqaraa'i walmasaakiin waalcaamiliina walmu'alafati wafirqa walqa fii sabiili illahi sooma ahayn fii sabiili illaahidaas waa dadkii jihaadka geliyey markaan soo marin halkaa waxaan soo sheegan kuwii jihaadka geliyay oo la sheegayo sekada la siinayahay waa kuwii mutadawicada ahaayo liiska aan ku jirin ciidanka warka ma ku dhacay yaah hadeerna maxaa la siinayaa feyga kuwii liiska ku jiray oo aan sekada la siinay warkaa ma ku dhacay taasaa u kala saaraysaa marka waa kuwa kuwii shuruudda jihaadka buuxiyey oo sekadeed ka qaaday dadkii magaranaysaa liisa ku jiray ka mid ah ayaa la siinaya waxaana lagu siinayaa calaa qadri alxaajati hadda baahida inta la eg tahay qofka caruurtiisa reerkiisa suu ballaaran yahay suu yaryahay baahidiisa waxbaa la qiyaasaya saasaa lagu bixinaya lagu kala siinaya iyo fii masaalixi almuslimiina muslimiinta danahooda guud muslimiinta danahooda guudna afartaa soo hadhay markii ciidanka loo qaybiyo wixii ka soo hara oo masaalix loo qaybinaya warkama ku dhacay marka masaalixdan laba jeer bay feyga la qaybinaya khumuska hore way ku jidhaa soo maah soo khumuska hore kuma jidho oo yusrafu calayhim khumus khumusulghaniimati haniimada khumuskeedii shan meeloodoo meeshii feyga soo wixii qoladii haniimada la siinaysa solama siinayo yaa ku jira qoladii haniimada la siinayay markaa masaalixda goorma imaanaysay markuusa nebigu joogay soo maahayn halkaa marka masaalix baa laga siinayaa hadeerna maxaa la yidhi wa fii masaalixi almuslimiina muslimiinta danahooda guudna hee waa lagu bixinayaa goormaa tan marka la bixinayaa markii ciidanka waxooda hee meel la saaro weeye ka wa fii masaalixi almuslimiina marka waa wixii ka soo haray can xaajaati almuqaatilati ciidankii liis gashanaa diiwaan gashanaa wixii ka soo haray ayaa masaalixda lagu bixinaya way macnuhu faslun fi ljizyati jizyadii gaalada laga qaadayey ammaanka la siiyo muslimka kudhex nool waa muslimka xoog badnaa waa laga hadlayaa hadda muslim jabay baa noo jooga muslim jabay islaamku markasta waa xoog badan yahay qofkii muslimka ahaabaa marna daciifaya marna xoogaysanaya islaamku markasta waa isagoo xoog buu leeyay jizya waxaa layidhahdaa maalun yaltazimuhu kaafirun maal laga rabo gaalka ah licaqdin makhsuusin heshiis gaarana ku gelaya oo looga qaadayo maalun yaltasimuhu kaafirun licaqdin makhsuus waa maal laga rabo mid gaala baa laga rabaa laiskamana qaadaya licaqdin makhsuusin heshiis gaar ah oo lala galay buu hee ku bixinayaa ha iskama bixinayo wax kastoo gaalku bixiyo jizye maah ee heshiis gaar oo arki doonno ayaa marka lala gala maxaa la dhahayaa jizye bixi jizye bixi waayahay wa sharaa'idu wujuubi ljizyati jizyada waajibnimadeeda shuruudeedu khamsu khisaalin shan arrimood waay shan arrimood markii la helo qofkii gaalka ayaa jizyaa laga rabaa kow albuluuqu qaangaar inuu yahay labo alcaqlu inuu miir qabo hadduu ilmuhu yar yahay ama uusan miir qabin qofku oo gaal yahay jizyaha lagama rabo alxuriyatu inuu xor yahay inuu hee xor yahay qof addoona asna lagama rabo sayidkiisana bixi la dhihi mayo warkaama ku dhacay waadhukuuratu inuu lab yahay qoftii haweenayda ahayd iyo kii labeebshaha dumarka la raacinaya waxaa lagama rabo wa an yakuuna waa inuu yahay kaa gaalkaayo oo bixina jizyada min ahlilkitaabi ahlukitaabki ahlukitaabki waa yuhuud iyo nasaara inuu midkood yahay amase minman waa inuu ka tirsan yahay qolo luhay u sugnaatay shubhatu kitaabin kitaab shubhadee u sugnaatay yacnii qolona la isleeyahay waa hore kitaab usoo degayoo yacnii la filayo laakiinse aan la hubin waa shubhatu kitaab baa lalahaa yacnii zamanadii horebaa kitaab usoo degay baa la sheegaya lama hubo markaa ma ku dhacay qolyahaasna waa la siinayaa baa la yidhi jizida way soo hosgelayaan weeyaan qofka marka intaas buuxiya oo muslimka ku dhex nool yah jizyadii baa laga qaadayaa jizyada gomaa laga qaadayaa markii uu heshiiska galo markuu heshiiska hee galo oo imaamkii muslimiinta ama kii naa'ibka ka ahaabaa heshiis la gelaya waxaa lagula gelayaa heshiis ah tusaale ahaan imaamka wuxuu dhahayaa adintu fii iqaamatikum bidaarilislaam waxaa idiin ogolaaday daartii islaamka iyo waddankii muslimka inaad deganaataan waxaa idiin ogolaaday oo maxaa idinku oggolaaday calaa an tabduru ljizyata inaa jizyaha bixisaan inaa jizya bixisaan kow watanqaaduu lixukmi lislaam xukunka islaamkana u hoggaansantaan labada arrimood jizya ka koobanta heshiisku ka gooban yahay jizye in la bixiyo laba xukunkii islaamka ee muslimka waa qaban lahaa hee in ayagana uu qabto warkaan ma ku dhacay hadda zinada iyo wataan soo laahaynay qof xukunku qabanayo somaana soo laahayn qof xukunku qabanaya marka kuwa soo hosgelayaan saa oo la soco ml qofkinu musliya khasab maaha qofkii gaalka ahaayo muslim ku dhex noolaaju sida bixinayey axkaamtii wixii diintiisa xukun xaaraan ku ahaa hadduu ku dhaco islaamka dhexdiisa isagoo wadankii muslimka jooga xukunkii qof muslim qaban lahaa baa qabanaya marka saasuu imaamku waxa uu leeyahay waxaad idin ogolaaday inaad waddankeega joogtaan islaamka ah jizyana iska bixisaan xukunkii shareecaduna hee uu idinku dhaco idin qabto wa aqalujizyati jizya waxaa ugu yar diinaarun hal diinaar waa ugu yar fii kulli xawlin sanad walba la bixinayo sanadkiiyo hal mar waa la bixinaya <laughs> yaa wayuukhadu waxaa qofkii sekada bixinaya isagu muxuu bixinayaa sanadkii yaa qofkii sekada bixinayay tira go-aan bixin mayo marba la kordhaysaa marba la badanaysaa soo maa amaa jizaha hal dinaar iska bixi waa inta ugu yar wayuuqadu waa la qaadayaa min mutawasitixaali kii xaalkiisu iska dhexdhexaadka ahaa diinaaraani laba diinaar baa laga qaadaya kii xaaladiisu fiicneedoo dakhligiisu wacnaa wa min almuusiri kii magaranaysa hantilahana arbacatu danaaniira baa laga qaadaya horta jisyadii rag keliya ku soo hadha ragoo dhanna kuma soo harna intii qaangaarka ahayd dadkii gaalada ahaa magaranaysa yararka ahaa iyo kuwoodii waalwaalnaa iyo kuwoodii labeebka ahaa iyo dumarkoodii kulli waxaa laydhi hee sisyaaladinka marow raggii keliyaa laga rabaa ayagana maxaa laga rabaa diinaarun diinaarka ay bixinayaanne firihi ku bixin mayaanne amnigoodaa loo qabaa alla ogaa alla wayajuusu waxaa sunnaa marka an yashtarida inuu ku shardisto calayhim korkooda imaamku addiyaafata martiqaad inay u sameeyaan fadlan martiqaaqaasoo dheeraad ka ah can miqdaaril jizyati jizyadii xaddigeedii liman yamuru dee macnaa liman yamuru ciddii soo marta imaamkii markuu shardiga xirayay jizyada u ogolaanayay ayuu wuxuu ugu darayaa cid kastoo muslimoo soo marti qaadana hee inaad martigelisaan baa shuruudaasa kala saxiixanaynaa anikaynu ku dara marka waa sunne warkaama ku dhacay wayajuusu wayasunu wey wayusanu waxaa la suneeyaa an yashtarida inuu u shardista calayhim korkooda addiyaafata ee martiqaad inay u sameeyaan fadlan martiqaadkaasoo xaalu fadlan uu yahay mid ka dheeraada can miqdaari jizyati ka dheeraada jizyadii xadigeedii yaa loo sameynayaa liman yamuru dee ciddii soo marta agtooda iyo wixii la halmaana tay heshiiskii la galay muxuu kulansanayaa wayatadamanu wuxuu kulansanayaa caqdul jizyati heshiiskii jizyada wuxuu kulansanayaa arbacata ashiya afar arrimood buu ku hebel markii gaalkii markii jasiira la galo heshiiska jasiirada afar arrimood baa meesha imaanaysa kow an yu-adduu inay bixiyaan aljizyata jisyada inay bixiyaan can ciyadin gacan inay ka dhiibaan ah, inay dhiibaan gacanta oo ka dhiibaan oo magaranaysaa ay bixiyaan wa an tajriya inay ku dureysto lagu dhaqo calayhim korkooda axkaamul islaami islaamka axkaamtiisii in lagu dhaqo aansanka lagu dhaqayaa marka axkaamta islaamka lagu dhaqaya waxa weeye shayga ay aaminsanaayeen inuu xaaraan ahaa mimaa yactaqiduuna taxriimahu kii marka hore zinadii oo kaleeto iyo isoo qabo qatligii oo kaleeto iyo tuugnimadii oo kaleeto iyo kuwaasi dee diintooda laftigeeda xaaraan bay la ahayd oo waxay aaminsan inay xaaraan ka tahay taas hadday ku dhaqaaqaanna hee xakamkii sharciga ka qabsanaya wey amaa wixii ma garanaysaa eh, diintooda ku banaanayd inay khamri iska cabaan iyo yacni ayagu aysan xaaraanta u arkaynin inay khamri iska cabaan iyo wixii la halmaalay iyo ayaga lagu xukmin mayo oo xukunka ku qaban mayo warkama ku dhaca meesha waxaa ku jirta markaa mimaa yactaqiduuna taxriimahu wixii ayagu aaminsanaayeen inuu xaaraan yahay oo dee eh, axkaamtii shareecada zinadii qadafkii soo qabo sariqadii soo wax badan ma ah marka waxyaabaha faraha badanee diinta xuduudda ka lahayd xaggooda qaarna waa sidii diintooda qabtay islaamku bay la qabaan oo diintooda ugu taallay qaybna hee inay u bannaan tahay bay aaminsan yihiin soo maah marka tay aaminsanaayeen inay xaaraan ka tahay waa lagu dhaqayaa xukunkeeda xukunkeeda lagu dhaqayaa waaya wa an laa yadkuru waa inaysan ku xusin diinal islaami diinta islaamka ilaa bikhayrin khayr mooyaan wax kalaysan ka sheegin haddee diinta islaamka aysan ka bax maagayaan diinta islaamka wax ka sheegayaan dee shardigu xirmi mayaba marka diinta islaamka ku dhex noolaayeen hee waa inay ammaan ka heshaa waa inay ka heshaa ammaan waa inay ka heshaa wa an laa yafcalu waa inaysan samayn maa shay fiihi ay ku sugan tahay dararun dhibaato ay ugu sugan tahay cala muslimiinta Ah, wax muslimka dhibayana hee waa inaysan samayn oo tusaale ahaan waa inaysan haddu eebba ku waroonaado jawaasiis nimankii gaalada ahay muslimku ishayeenoo eh, xarbiga ahaa yaa gaalkii laftigiisibaa mid aa ammaan siisay iyo mid aa ballan kula jida iyo mid dagaal mid dagaal idinkala dhexeeya o kale ah warka ma ku dhacay gaalka laftiisa ma woosina kan hadda midna ammaan baa la siiye midna dagaal baa idinkala dhexeeya oo xarbi weeye warkaa ma ku dhacay marka kii ammaanka siisay oo jizyada ka qaadaysayo dimiga ahaa yah waa in uusan ka shaqayn wax muslimkii dhibayo ku dhex noolaa tusaale ahaan qolada ishayseen oo gaalada ahaa in jawaasiisa usan u noqon jawaasuusan usan u noqon xogtaadii iyo magaranaysaa sirahaaga soo gudbinaya soo dhib kuma muslimiinta shardiga inuusan jibin hadduu sharkaa jibiyo ayagana shaqaa laga qabanaya wa yu'maruuna waa la amrayaa bilibsi lkhiyaari khiyaar inay xirtaan baa la amraya khiyaar yani dhar ka gedisan dharka muslimku qabo inay xirtaan baa la amraya khiyaarku waxa weye markaa kii dhimmiga ahaa qofkan hadda jizida laga qaadayo dhimmi magacaasuu qaadanaya dhimmi dhimmiyun baa la dhahaa yacni waa mid muslimiinta madaxooda ku nool madaxoodu meesha ku joogaa warkaa ma ku dhacay ammaankii imaamku siiyey ayuu meesha ku joogaa ammaankii madaxda islaamku ay siisaybuu hee meesha dimi baa la dhaha marka kaa dimigaah marka waa in marada uu qabo ay ka duwanaataa muslimiintu marada ay qabaan dharka ay qabaan ee muslimka axkaamba ka dhexay sooma ahayn yah waa la isku tacsiyeenayaa tacsibaaxankooda waa la waa la issalaamayaa marka haddii kii kaa soo horbaxayba muslimkii kaana kala garanaya assalaamu calaykum baa dhahaysaa marka waa in la kala gartaa hee kii dimbiga ahaayo ammaan kala siiyey iyo kii muslimka ahaa marka waxaa yidhaahdeen khiyaar waa in khiyaar waxa weye yani mara ka bedelan mara ka bedelan ama eh, maryaha ay qabaan dadka muslimiinta yani tusaale ahaan hadduu maryo caddaana wada qabo waa in dhowr diilimo ama afar diilin ama shan diilin ama diilimo hee lagu garanayo isagii dimi uu yahay waa in maradiisa ku taallaa marka waxay yidhahdeen ninka yahuudiga ahi tusaale ahaan maradiisa waa in diilmo jaallaah ay marsan yihiin saan u ogaanay dimigii yahuudiga ahaa inuu yahay warkaama ku dimigii yahuudiga ahaa haye kii ma garanaysaa kirishtaanka ahaa maryo ma garanaysaa maro asraq ah asraq ah. soo buluug ma ahayn yah asraq waa buluuga haye diilimo ah waa in ma garanaysaa meeladiisu ay marsan tahay uu kaga duwan yahay dadka muslimiintaha lagaga garanayo kii majuusigaha dabka caabudayey isagoo eh, nasaarana maaha yuhuudina maaha ee eh, muxuu hosgelayaa shubhata kitaab meeshaa ku sheegana buu sohosgelayahayo waa horaa kitaab usoo degay baa la yidhaahdaa warka ma ku dhacay marka laftigiisa diilimo madow iyo diilimo buluug guduuda iyo waxa waa in hee jirdhirka uu qabo lagu sameeyaa ama ku samaystaa si ay uga duwanaadaan dadkii muslimiinta washadizu naari suunna waa inay xidhaan suun <laughs> suumannahee waa inay xidhaan suun hadda waa la wada xirtay suun waxa weye wax dhexdaa lagu adkeenayo wey wa yumnacuuna waxaa loo diidayaa min rukuubi ilkhayli fardaha inay koraan waa loo diidayaa mar haddii ammaan la siiyey intaasaa ku filane wayuljauuna waxaana lagu khasbayaa ilaa adyaqi ariiqi wayulja waxaa lagu dhibayaa wey ilaa adyaqi dariiqi wadada meesheeda ciriirka waa lagu dhibayaa kitaabu saydi wadabaaixi marka kitaabkan wuxuu ka hadlayaa asayd waa ugaadhi asayd bimacna almasiid wixii la ugaarsanayey wey wixii la ugaarsanayey wadabaaixi iyo gowracii wuxuu kaloo ka sheekeynayaa wadaxaaya udxiyadii iyo walhee wal magaranaysaa iyo wal acimatu iyo iyo wixii magaranaysaa la cunayey shiikhu wuxuu yidhi raximahu allahu tacaala wamaa iladii midka qudira la qabto la awoodo calaa dakaatihi in la gowraco dakaat waa daal in la gowraco wixii la awoodo awood loo yeesho fadakaatuhu gowriciisu fii xalqihi dhoontiisa iyo walabatihi weeye in laga jaro <coughs> wamaa midka lam yuqdar aan la awoodin calaa dakaatihi in la gowraco oo dafikanaya duurjoogtii amase neefafkii caadiga ahaayo geeleeni iyo la-odeeni arigeeniyo aan laba qaban karinba neefki geel ahaa dibaduuba ku dhacayba la qaban karimayo dadkiibuu dusha ka marayaa soo maa yah ama gudbuu gudbuu ku dhacayo madaxuu u hoos marayo wixii la halmaala kaasoo kale fadakaatuhu gowriciisu caqruhu waa in la boqongooyo haba in dhiig laga keeno xaytu meel qudira calayhi laga awoodo meeshii laga awoodo in laga boqno gooyo dhiig laga keeno ayaa gowracu ah neefkii kaa baxsadayoo qaban weyday oo laga noogo ilaah saa kaa yah ama neefka ugaa dhahaayo qaban weyday inaad toogato oo meeshii qorigu ka galo yah oo dhiigu ka yimaado ayaa hee gowracu ah wey ee asaga looma gowraciyo in surka laga jaro marka in la gowragowri cadiga ah isaga shardigu ma ah marka waa labadaas waxyaabihii gowracooda in la cuno ee bannaanayd labadaa waaye mid la awoodo in la gowraco cadaa loo gowracaya mid aan la awoodi waa in la gowraco soomaalan waa la shiishayaa shiishkaasi hee meeshuu ka qabsado ayaa maxay u tahay gowracwa wa kamaalu dakaati waxaa ugu dhammaystiran gowrac arbacatu ashyaa afar shay in la sameeya gowraca ugu dhammaystiran kow qadculxulquumi ay kullulxulquumi wey dhuunta oo idil in la jaro meesha hawadu marto waya xulquum waa majra alhawaayi maxaa xulquumku majra alhawaayi Ah, qasabada iyo dhuunta ay hawadu marto horta in la jaro ayada koow walmarii'i wa kulli kullilmarii'i hunguriga oo idilna in la jaro weeye waa majra tacaami meesha cuntadu marto walwajdayni labada xawlmariid ama labada halboolo dhiiga qaadana in la jaro haa ah, intaa in la jaro ayaa maxay tahay ayaa ugu dhammaystiran weye <clears throat> marka xulquumkuna waa labadaa hore in la gooyo waajib weeye ayaga neefkii asagoo ayadoo aan labadaa hore a wada jarin haddaad magaranaysaa garanaysaa hadaad mindida ka soo qaado xaaraan buu noqonayaa waa in mindida aad geysaa ilaa labadaba aad hubsato inaad jirtay marka haddaa wajdeenkii raaciso wadagoysayna waa dhammaystiranta neefkii in madaxa bannaanka laga dhigaa isagoo sunna maaha marka hore warkaa ma ku dhacay walmujziu midka gudaya midka walmujziu midka ka gudaya minhaa gowracii xaggiisa shay-aani cafwan walmujziu midka gudaya minhaa arbacada xaggeeda xaaluu ka mid yahay midkaas shay-aani laba shay waay yacni fiiri gowracii baa marna meesha ku dhammaystiran ah marna inta waajibka ah markaama ku dhacay inta u dhammaystiran waa afartaba la jaro tii cuntadu maraysay kii hawadu maraysay iyo labada dhiigu marayay warkama ku dhacay maxaa waajiba marka inta waa sunnee waxaa waajiba buu ku yidhi qadcul xulquumi neeftii hawadu meesha maraysa in la jaro dhuuntii walmarii iyo hungurigii cuntadu maraysa in la jaro ayaa hee ayay ka gudaysaa ayay ka gudaysaa gowracu ka gudaya weye labadaadoo aan jiray marka gawrici ma dhammaystirna wey macnuhu waa marka gacantii aa saartay oo aad ku gowracisay waa in aad labadaas soo jartaa ugu yaraan labadaa hadday wax ka harsan yihiin oo gacanta ka soo qaado xaaraan buu noqonayaa shaygu waaya wayajuusu waxaa bannaan alistiyaadu in lagu ugaarsado bikulli jaarixati mid kasta oo shaqaysa jaarixa ah, ah jaarix aljaarix bimacnaa aljarxi ay alkasbu wey mid kasta oo shaqo qaban ka dhah taasoo mucallamatin wax la baray oo mina sibaaci bahalladii magaranaysaa dugaagga ahaa iyo wa min jawaarixi tayri shimbirihii magaranaysaa kuwoodii magaranaysaa miciyaha lahaa ah ama lahaa iisheeg cidiyaha lahaa ah wejus wax banaan listiyaadu in lagu warsado bikulli jaarixati mid kasta oo hee kaasibin weeye mid kasta oo shaqo qabata taasoo mucallamatin la baray oo mina sibaaci ah iyo wahee oo min jawaarixi tayri ah wa sharaa'idu tacliimihaa arbacatu hadda wuxuu ka hadlayaa wixii ugaartii maxaa wax lagu ugaarsan karaa inaaduu qalab tuurto qoli fallaar tuurto amase xayawaan inaad wax ku ugaarsato xayawaankii marka laba mid buu noqon karaa ama shimbir weyn ama dugaagii caadiga ahaa shabeel aad soo tababartay iyo ama ey aad tababaratay iyo ama wixii la halmaalay iyo waxbaahaas soo hosgelaya warkaama ku dhacay marka shuruudan buu ku shaqo gelayaa neefka bahalkaas tababaran oo magaranaysa aad shaqada u dirsanayso inuu xoola neefka ku qabto shuruudda waa inuu buuxiyaa kow an takuuna waa inay ahaataa neefkii aad wax kuu qabanayo wax ku gaarsanaysa idaa ursila mid la dira idaa ursila haddii la diro istarsala dirmaysa haddii amarsiiso soo qaba aad tiraahdo mid dhalaalada soo qabanaysa waa inay tahay haddii iska soo fadhido weli waxbarashaa u dhiman weeye waxay qabataa xalaal maaha warkama ku dhacay idaa ursilad markii la diro istarsalad waa inay ee eh, dirsantaa koow waidaa zujirad markii la reebo la yidhaahdo joog oo wax laga reebana inzajrad waa inay ka joogsataayoo ka joogtaa wixii laga reebay yaah hadday kusii socoto weli maxaa u dhiman tacliim baa u dhiman wey haa waidaa qatalad markay dishay saydan ugaar markay dishana lam ta'kul minhu shayan waa inaysa waxba ka cunin haddii wax ka cunto hee dee ka waran ayadaa iskad u qabsatay neefay qabsatay wey adigu kuma qaban weeye markama ku dhacay wa an yatakarara daalika arrinkaas saddexda xaba ah waa inuu soo laalaabtaa minhaa xaggeeda anu ka soo laalaabtaa dhowr jeer hal mar kuma filna hal mar amar asiisa inaad tiraahdo ha way ogolaatay waa in dhowr jeer la tijaabiyaa dhowr jeer la eega ilaa la yidhaahdo alla ilahee eh dadka yaqaan baa markaas sameynaya cid kasta ma samayn fa in cudimad haddii la waayo axadu shuruudi shuruuddii wax ka mida lam yaxilla xaalu maaha maa shaygii akhadadhu ay qabatay xaal ku noqon mayo hadduusaa ku baktiyey hadduusaa ku dhintay dee ilaa mooyaane an yudraka in lasoo gaaro xayan xaalu iyo nool fa yudaka markaa la gowracaya neefkii eyga aad dirtay neefkii wuu qabta soo maa cunid buu ku bilaabayba qamdhe qamdhe markaan waxaan leenahay saddex midkood waay maxaa weeye saddex midkood kow neefkiinu saa ku dhintay xaaraan weeye naffa kuma ha naf xarakatu madbuux waxaa ladhaha ku hadhay naf sii dhacaysa xaaraan weeye neefkii cadab u soo jeedaa neef nool weeye oo nool caadiya ku jira markaas fa yudakaa in gowrac caadiya la maro buu xaal noqonaya marka markuu dha inay qabatay keliya hee xaal kuma noqonayo wy man fa in cudimad haddii la waayo axad u shuruudii wax kamida ah mid ka mida ah lam taxilla xalaal noqon mayo maakii akhadatu ay qabatay ilaa an yudraka xayan isagoo nool in la helo mooyaane fa yudakaa markaa hee markaa hee waa la gowraca waa la gowraca ayaa wey maxaa lagu gowracayaa marka watajuusu waxaa bannaan adakaatu gowraciddii baa bannaan bikulli maa shay kasta in lagu gowraco yijraxu waxee wax dhaawacayo wax jaraya ilaa bisinni mooyaane iligii iyo wadufri ciddidii mooyaane ilig iyo ciddi mooyaane iligana laftii buu ka taagan yahay ciddiduna waa ciddidiiye labadaa wixii ka soo haray shay kasta oo wax gowraci kara waa lagu gowracanaya dhagax af badan mindi af badan xarig eh, magaranaysaa af badan xarig si af badan karaa yah xarig kuma jiro yacni shee kas yah geed af badan baa geed yacni af badan oo eh, soo jaratay iyo wixii la halmaala soo maa eh, dhalo af badan <coughs> haye ka dhagaxaas jiingad af badan soo qabo wakaa laakiinse xarigu ceejin buu noqonaya walmunkhaliqatu xaggeys inay gelaysaa rajeynaya marka shayga wixii asinni wa dufru ka soo hara waxaa lagu gowracan karaa sheekhu yiri wa taxilu way bannaan tahay dakaatu kulli muslimin mid kastoo muslima gowraciisaa bannaan wa kitaabiyin mid kastoo kitaabiya kitaabi waxaa weeye waa yahuudiya kirishtaane gowracooda waa bannaan yihiin qur-aanka ku taallaa dhiiggiisu ma bannaana gowraciisu walaa wathaniyin iyo mid hee sanam caabud ah labadaasba heed gowracoodu ma bannaana in la cuno waxay gowraceen wa dakaatul-janiini neefriman neef riman oo caloosha ilmi ugu jiraan baa gowracday ka waran ayada waa tan wadakaatul-janiini urkujirtii gowraciisu bidakaati ummihi buu ahaaday hooyadii gowraceedii buu ahaaday hooyadiis haddaa gowracday asna saasuu ku gowracan yahay wey macnuu asna in ahee sura ka gowracda mar uma baahnid mar hadda neefkii ilmaha uurka ku jiray ahaa haddaa hooyadii gowracdo asna saasuu ku gowracan yahay oomabasa la soo baxaysaa haraga ka fiiqaysaa keliya raama ku dhacay wadakaatul ina uurku jirtii gowraceedu bidakaati ummihi hooyadiis gawacidu ahaa ilaa an yuujada in la helo mooyaane xayan xaal uu yahay xayan hee mid nool xaal uu yahay markaasee fa yudakaa waa la gowracayaa markaa ilan waa nin neef nool oo bannaanka istaagay buu noqday soo maa marka gowrac caadiyaa la maranaya wamaa kii qutica ninkan neef buu dhaqaalaystay neef weyn oo halkaas magaranaysaa Eh, maxaa la dhaha senga miyaa la dhahaa wan senga miyaa maxaa la dhahaa neefka wankan culus oo subal miyaa la dhahaa yaa matankii baadiyaa joogay meye yani neef nool baa ninka u jooga marka wuxuu kala baqayaa inuu gowraciyo neefka intaa baridaa baan ka jaranayaa iska soo bixi doontaaye <laughs> neefka dhan ma wada khasaarin karee hadduu yaraha ka warama <laughs> ya neef odhan hee ma wada khasaarin kara intaas buridaa baan ka jaranayaa kadibna waa dhayi doonaa waa iska dhayayaa insha allahu tacaala iska iska biskoon doona intan baan shiilanaya ka faaiidaysanaya ah, hadduu saa dha maxaan samayna shiikhu wuxuu yidhi wamaa kii qudaca laga jaray min xayin neef nool wixii laga jaray fa huwa maytatun waa bakti waxaa la jaray sidaansi ka caamsan baa soo dhiganayoo wixii neef nool laga jaray wuxuu la mid yahay sidii hee neefkaasoo baktiya oo kale buu la mid yahay wixii laga jaray marka dee neefku markay bakti yihiin kulli najaasa xaaraan ma wada ahayn soo maa hadde kalluunkii hadduu bakti yahay dee maxaan leenaha yah de waa laqaadan hadduu hore u dhintay adoo neefkii kalluunkii baktigaa tusaalaan soo lama cuni karo ha yani neef kalluunkii naftu ka baxdaa la cuni karaa amaa neefkii ariga ahaa ahayo baktiga ahaa lama cuni karo asaga marka wuxuu ku yidhi foomaakii qudica laga jiray min xayin neef nool fahuwa isagu maytad muxuu idiin qoray xaggaas fa huwa fahuwa huwa fa huwa maytun midin qorayaa fa hiya midin qorayaa fa huwa waxaa la jarayna hee waa bakti weeye ila shucuura timihii mooyaane iyo dhagortii almuntafaci bihaa lagu intifaacayay filmafaarishi gogosha iyo walmalaabisi dharka iyo hayra lamid ah lafsaga geli lahayd soomaa caalamkaas qabo waxaa ku nool ariga ku nool arig waxaweye dhagor badan buu leeyahy ariga shan bilood baa la deenayaa dhagortiisdhagortu waxay la ekaanaysaa intaas la ekaanaysaa dhagor intaa la eg marka soo baxaysa marka sidii inuu dee buste kala buste inuu qabo waa la soo qabanayaa tan timaha lagu xidho oo waaweyn baa lala gelaya waa laga rogayaa markii laga rogo waxaa is leedahay jaakad buu qabay haa wakaad waka marka kaas waa laga soo reebaya ilan laftigiisa dee haragaas iyo maxaan ka wadaa dhogortaasi soo minxayin lagama jarin xagga way raacaysaa laakiinse sheikhu muxuu ku yidhi ilaa mooyaane ilaa shucuura tintii dhogortii buu la jeedaayo suufkii almuntafaci biha laga faa'iideysanaya fi lmafaarishi goosha iyo waxyaabaha lagu seexdo iyo walmalaabis dharka iyo waqayriha faslun fi ladcimati cuntadii wixii la cunayey maxaa cunta noqda maxaa hee cunta noqda wixii qur-aanku sheegay iyo wixii diinta xadiisku sheegay cuntee noqda oo xalaale baa cunta baa noqda hee cunto xalaala noqda intaa wixii ka soo hara haddii aayadii qur-aan aysan sheegin shiikhu wuxuu ku yidhi wa kullu xayawaanin noolo walba oo istataabathu ay ku tirisay carab alcarabu carabtu ay ku tirisay mid kuwa wanaagsan istitaabato ay caduuhu tayiban wey yacni waxay ku tiriyeen mid wacan wa kullu xayawaan xayawaan kastoo istadaabatu ay wanaagsatay baa dhihi karta soomaalaan ay wanaagsatay ayaa ka qaaday shay wanaagsan alcarabu carabtu fa huwa xalaalun xalaal weeye cunidiisu ilaa maa kii mooyaane walada sharcu sharciguu ku arooray bitaxriimihi inuu hee xaaraamiyey xaaraantinimeeyey mooyaane wa kullu xayawaana xayawaan walba oo istadaabatu ay wanaagsatay alcarabu carabtu ay wanaagsatay oo wanaag ay u aragtay marka carabta laga hadlaya carab baa ka qabta maaha carab baa ka qabta laga hadlaya carab barwaaqa ku jidhay xoolahoodii geliya loo yaari haysatay nimcaa ku jidhay roobku u daayay qolyahaas markaa dee maxay ku kaaftoomayaan xoolahoodi ina cunaan soo maahan xoolahoodi markay cunaan ka sootaan wixii kaloo xayawaano ay arkeen inay cuni karaan oo ay u arkeen naftoodu inay jeceshahay inay cunaan yaa fa huwa xalaalin wey marka in la cuno sheegaas maxaa yeele nebi maxamed wuxuu kasoo dhex baxay carab dhexda kasoo dhexbaxay wixii uu diintu xaaraan u arkaysana wuu xarintimay marka maxaa soo waxyaaba badan oo carabtu xalaal u arkaysay uusan diintu xarimin marka leenkoodii baa la raacaya ilaa maa shay mooyaane warida sharcu sharcigu ku arooray bitaxriimihii inuu hee inuu xaaraan noqday diintay kusoo soo aroortay mooyaane inay xaaraan ka dhigtay wa kullu xayawaana xayawaan walbo istakbathathu ay xumaynsatay ay xumaan u aragtay alcarabu carabtu fa huwa xaraamun weye ilaa maa kii mooyaane walada sharcu biibaaxatihi inuu bannaan yahay ay magaranaysaa diinta kusoo aroortay wa yaxrumu waxaa xaaraana min asibaaci bahalladii sibaac waa duwaagii waxaa xaaraan ka ah cunidiisa maashay lahu naabun mici leh qawiyun micidaasuu xoog badan yacdu bihi haah uu maganaa ku ugaarsado oo oo ku shaqatooku shaqatao oo ku ugaarsado waaya yacdub waxa weye dee wax ku weeraraya wixii la halmaamay wayaxrumu waxaa xaaraan duyuuri shimbiriya xaggoodina maa shay lahu ay u sugnaatay mikhlabun ciddi ee u sugnaatay ciddidaasoo qawiyin xoog lahoo yajracu bihi oo wax ku waarsado ama wax ku qabsado ama wixii la halmaama wayaxilu wayaxilu waxaa u bannaan lilmudari kii la dhibaato geliye almudar waa kii la dhibaato geliye dhibaato nooceeya ay khaafa calaa nafsihi way naftiisuu u boqay muxuu uga boqay khaafa calaa nafsihi lhalaaka naftiisa wuxuu uga baqay hee inuu la baaba'o filmakhmasati gaajo darteed anua intaa ninka naftiisa siyaabadmu qofka u baqaa naftiisa u baqaa soomaaan in la dilo naftiisa uga baqaa tuugana furtanisa oga baqaa waa mudariin lakiinse kuwa laga hadlimayo kuwii laga hadlaya hadda kii naftiisa u baqay naftu inay oga dhacdo maxay oga dhacaysaa filmakhmasati gaajo darteed waay maan warkama ku dhacan wayaxilu waa u bannaan yahay kii loo dhibaato geliyey filmakhmasati gaajo darteed kii la dhibaato geliyey waxa u bannaan an yaakula inuu wax ka cuno min almeytati baktigii in wax ka cuno dameer fuuray buu arkay inuu yidhaahdo waa dhimanaysaa waladaan khataa taaban gees hadduu ka bilaabo inuu wuxuu ku socon karo guriis ku gaari kara uu cuno waa loo baneeyey an yaakula min almaytati lmuxaramati inuu ka cuno maa shay yasuddu uu ku awdo bihi shaygaa ramaqahu gaajadiisa uu ka awdo wa maytataani marka xaggaa u fiirso shiikha wa maytataani laba bakti ayaa xalaalaani ah oo bakti ayaa xalaal noo ah kow asamaku kalluunkii iyo waljaraadu hee ah, ah, kalluunka in la gowraco qasaba maaha dee intaas soo markaa shabaadka kusoo qabato inuu sii dhintaaba khatara soo maaha mar haddii la dhawaa la gowraci kalluunba lama cunayo yaaba kalluun cuni lahaa hadii la gowraco lama cunayn yaa saa markaa usoo saarto horuu hoose dhimanaya marka yaa ka gaaray gawraca markii waxaa lasoo saaraya tusaale ahaan hal tan oo kaluuna yaa marka midiyo la taagan marka inay bakti yihiin waa lagu cunaya waljaraaduna waa ayaxii ayaxiina waa la mid hadduu ayax beertaas soo weeraro hilibku soo doonto wey markaa hilib hee maca u dhiganaysaa iyo teendhooyina waa ku guraysaa dhag wadamaani laba dhiig baa noo xawadamaani laba dhiigna xalaalaani waay alkabidu waa beerkii wataxaalu iyo beeryaradii bay yidhaaheen culummadu marka soo uruuriyo xayawaanka ka soo warannay saddex baa loo qaybiyaa marka xayawaan aan laba cuni karinba xayawaan hee aan laba cuni karin marka hadduu nool iyo hadduu dhinta labadaba hee hadduu nool iyo hadduu dhinto hee labadaba waa isuu mid weeye haduuwaa eh, haddii la gowracoy haduu iska dhinto labadaba hee waa bakti weeye labadaba neefkii eh, eh, wax doofaar baa la gowracay de haddii la gowracay hadduu caada u dhinto labadaba hee waa isku xukun markaama ku dhacay ah. maalaa yukal baa la maa yukal baa ah, danami ku xayawaanka la cuno hadduu baktiyo waa bakti haddii la gowracana fa xalaalun asna markaa muxuu noqonayaa shay xalaala buu noqonayaa wakaa marka maa yuukalu wuxuu xaal ku noqonayaa in la gowraco gowracii sharciga ah ayaan sheegnay soomaa maxaa soo haray mid isagoo baktiga xalaal ah waa kaan sheegana hadda weeye ka hadda sheegana muxuu noqonayaa samankii iyo jaraadkii faslun fi ladxiyati udxiyadii weeyaan udxiyadii ciidkala udxiyeysanaya weye udxiya maxaa la yidhahdaa ismun waa magac loo bixiyo limaa yudbaxu min annacami yowma ciidi ilnaxri waa ismi loo bixiyo limaa yudbaxu wixii la gowracayo min annacami nicmooleydii la-dii iyo geeliyo arigii wixii la gowracayo yowma annaxri maalinka tobanaad bisha dilxija iyo wa ayaami tashriiq maalmaha hilbawaradka maalmaha hibaarka saddex maalmood ah iyo maalinta ciidoo afar ku ah afartaa maalmood wixii la gowraco oo udxiyo ah ayaa maxaa loo yaqaanaa udxiyaa la yidhaahdaa marka waa ismun limaa yudbaxu min annacami yowma ciidi naxri wa ayaamid tashriiq maxaa loo gowracayaa taqaruban lilaahi qofka haddii faakaysu gowracayo udxiyo noqon mayo soo maa wallaahi ciid baa jidhee xaafadan suhayayaar saaka waa damaashaadan neefbaan qalanayna wuxuu u gowracayaa tusaale ahaan inuu hee iska damaashaado oo kaleeto ama caqiiqadiisi nimihii u dhashay buu ku baagay ciidka wuxuu yidhi ciidaan kaga faa'iideysanayaa wixii la halmaala markaas waxay caqiiqa u noqonaysaa udxiyo noqon mayso maxaa yeele udxiyadiica udxiyo ma siin ninkani taqaruban lilah waludxiyatu udxiyada sunnatun maakada waa sunno weeye sunno weeyaan la adkeeyey wayujziu fiiha waxaana ku gudaya xoolaha la gowracayo aljadacu min addaani haa idihii ma garanaysaa toodii ilka tuuratay sanad bee dhammaysa weeye sanadkii labaad bay gelaysaa waxaa kaloo aan soo sheegnaa haddii lix bilood ilkaha kaga dhacaanna waa la mid yaa wathaniyu min almaczi riyihii toodii ma garanaysaa thaniyigee la dhahay waa tii laba sana u buuxsantay iyo walbaqari marka walibilna wathaniyu baa ku jidha meesha wathaniyu min alibili eh, geela marka neefa geelaya la gowraca wixyada waa neef shan sana jira shan sana buuxsaday walbaqari carigii wathaniyu min albaqari loodii toodii ilka tuuratayna waa mid laba sana jidhoo saddex sana gelaysa saas u qabo marka hadday wuxuu ida yihiin sanad waa inuu buuxsameen hadday riya yihiinna laba sano waa inuu buuxsameen hadday hadduu geeli magaranaysaa hale yihiin he waxaan leenahay shan sano haddii magaranaysaa ay yihiin lo hadday tahayna laba sano waa inay buuxsanto saddex gelisa waa tujzi way ka gudaysaa albadanatu neefkii geelaa ah wuxuu ka gudayaa can sabcatin toddoba toddoba ayuu ka gudayaa toddoba qoys baa laga wadaa toddoba qof maa toddoba qoys buu ka gudayaa waalbaqaratu neefkii lood ahaana can sabcatin toddoba qoys buu ka gudayaa tusaale ahaan ninkan qoyskiisu waa shan iyo toban kaa qoyskiisuna waa shan iyo toban kaa qoyskiisu shan iyo toban wey kaa qoys toddoba nin oo qoysaskooda ma shan iyo toban yihiin hal neef haddii gowracaan oo geelah toddobada qoys baa neefkaasi ka gudaya macnuhu marka ma ku dhacay washaatu neefkii ariga ahaana can waaxidin hal qof buu ka gudayaa ama hal reer hadba ninka dee intuu mas-uulka ka yaawey wa arbacun afar laa tujsuu gudi mayso fi daxaayaa udxiyadii dhexdeedii gudi mayso in uxdiya laga dhigto kow alcawraa'u tii indhaha la'ayd wey albayinu albayinu cawaruhaa indhala'aanteeduna hee ay muuqatay indha meesha kuma hayso walcarjaa'u tii haytinaysay dhutinaysay albayinu ee muuqatay carjuhaa hee dhutinteedu iyo haytinteedi waalmariidatu tii jiranayd albayinu maraduhaa xanuunkeeduna muuqday walcajfaa'u tii weyda ahayd weyda weyd maxaa waay tii caatada ahayd alladii allati taasoo dahaba mukhahaa mukheedii baa tegey dhuuxeedii baa tegey min alhusaali caata joogsi darteed way caata joogsatay ayadana hee ka gudi mayso wayujzi wuu gudayaa alkhasiyu kii la tumay xinihii baa laga saaray kii xinihiia laga saaray wuu gudayaa maxaa yeele xiniyaha aba lama cuni jirin warkaama ku dhaca marka neefka waxyaabihii aan la cuni jirin hadday ka maqan yihiin waxba loo qaban mayo lase wixii la cuni jirin hadday ka maqan yihiin waa udhut waa cilada ku jidha bay noqonaysaa haye wa maksuurulqarni iyo tii ma garanaysaa iisoo qabo geesaheedu jabnaayeen ayadana waxaan leenahay way ansaxaysaa maxaa yeelay geeska lama cunayn soo maa maxaa la mid ah tii seeniyooneed ridii seeniyooneedoo geesba usoo bixin xigana soo gelaysaa maxaa waxba ka lama maqnaa soo maa muxuu kala maqan yahi walaa tujziu gudi mayso maqtuucatuluduni tii iligta laga jaray kulligeed iyo bacdigeed waxu laga jaray iligta qayb laga jaray ansixi mayso uu sheikhu ku yidhi waladanabi waladanabi haa muxuu ahaa sideedana sayntiina laga jaray iyaduna ansixi mayso maxaa yeeley waa la cunayaa labadaba dhegta waa la cunaa haye soomaalidu wax badanoo hilibkaysan cunin baa jira aa maskiinnimo haysa wey yaah caalamka caalamka qolyaha hadda carabtahay marka neefkii madax mactaa laga soo tegi maayo madaxii mactaa waxaa lasoo dhigayaa saxankiibaa qayb laga soo saarayaa ra's halkaasu yaalla meesha adag luuqaa geshanaysid halkaas iyo qaryi ah ma jidho ya jawaan baa kuna leedahay waaya waaya wa waqtu dabxi goorta gowraca la gowracayaana waa min waqti salaatil ciidi salaada ciida waqtigeeda laga bilaabo ilaa guruubi shamsi ilaa qoraxdu ka dhacaysa wey min aakhiri ayaami tashriiqi maalmaha hilbawaradka maalinta ugu dambaysa ilaa qoraxdu ka dhacaysa wey buu yidhi sheekh raximahullah wayustaxabu waxaa la sunaya cinda dabxi markii la gowracayo neefka khamsatu ashyaa toddoba shan shay baa la sunneeyey waa sunne masalada fiirso waa sunnayaa sunna haddii laga tago maxaa la yidhi shaygiida wuu ansaxayaa saa oola soco fiqi baa barana anagu wixii fadiilaa iyo wanaaga idinkaa yaqaan waay atasmiyatu bismilla in la yidhaahdo bismilla inaad tiraahdo waa sunne bismillaahi araxmaan araxiim baa si dhammaystiran hadaad tiraahdo wasalaatu cala anabiyi sala allahu alayhi wasalam nabiga in lagu saliyo bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamed inaad tirahdid haye waistiqbaalu lqiblati bidabiixati nafyiga gowraca inan qiblada loola jeesto watakbiiru allaahu akbar in la yidhaahdo hal mar in la dhahaa aslu sunna waay saddexna inaad ka hormarisid saddexna ka dambaysidna waa sida fiican waadducaau bilqabuuli in lagu ducaystay in alla ka aqbalo maxaa dhahaysaa allaahumma haadihi minka wa ilayka fataqabal baa dhahaysaa allaahumma ilaahayow waa ducadii lagu ducaysanay markaa neefka garwaacdid allaahumma haadihi minka wa ilayka fataqabal maxaa laga wadaa allaahuma allah haadihi minka minka minka ay nicmadan iyo barwaaqadan neefkan aan gowracay minka nimco adigu asiiso xaggaaga ka timi waay wa ilayka adiga xaggaagaana ilaahay u soo gowracay taqaruban ilayka daanoo hee kugu soo dhowaanaya lan yanaala allaaha luxuumuhaa walaadima walaakin yanaaluhu taqwa waayahay waducaa wama allaahuma haadihi minka weyleyka baa taqabal walaa yaakulu ka cunimaya almudaxi kii udxiyeysta shaycan shayna ka cunimaya min aludxiyati udxiyadii udxiyadii almanduurati ee la nadiray waaye tee nadra ku gashay taa tiraahday lilaahi calaya an udaxiya bihaadiyata neef baa soo qabat ilaahay waxaan ugu gelayaa ballan inaan neefkan u udxiyeysto nadar buu noqday dhibic ka culimaysid markaa gowracdu kulli waa qaybinaysa warkama ku dhacay ayib wayaakulu ka cunayaa minal mutadawici biha hatuu sunna ahaan u gowracay wuu ka cunayaa maxaa loo qaybinayaa saddex baa loo qaybinayaa mid asagaa haysanaya qayb labada kalena wuu bixinayaa markaa masaakiinta ehelkiisa iyo masaakiinta u siinaya walaa yabiicu ka dimayo minal udxiyata udxiyadiina waxba ka gadimayo udxiyadiina dhibici ka gadimayo qaar ba waxay sameeyaan xaafadaha markii la gowraco haragiiya suuqa geeyanaya kasoo gadanayaan arrinkaasi sax maa haraguna udxiyadu ka mid yahay lagama soo neefkaas ninka wax kuu qalaya macataa waryaa intaa iga dhin intaa ku buuxso intay ugu qalaysaa shan doolar saddex doolarna qaada laba doolarna kuwa u qaado caloosha iyo magaranaysaa beeryarada iyo maxaaha eh, lugaha iyo u qaado hagada ma soconayso ninka caada u sii shantii caada u sii intanna caada u sii masaakiinta wax la siinayuu ku jiraa laftigiisube markaas wa runacmaa laakiinse suuqa ma nageyn kartid beec kuma sameyn kadib wey macnuuf neefkaa u maxaa yeelay taqarub ilaahay baa u dhaweysay dhibiciidaa ugu dambaysay dhibicda ugu horeysa intaba wayudcim waana siinaya alfuqaraa wuu quudinayaa almasaakiina wuu ka quudinayaa weeye faslun filcaqiiqati caqiiqadii caqiiqada waa wanqalkii wey ilmaha loo wanqalaya walcaqiiqatu wanqalku mustaxabatun wey sunna wahiya caqiiqadu addabiixatu waa in laga gowraco can canilmawluudi ilmihii dhashay yowma saabicihi maalinku toddoba jir maalinkuu gaaro wayudbax waa la gowracayaa canilqulaami waxaa laga gowracayaa shaataani laba heeh laba neefa laga gowracayaa wiilkii wacaniljaariya gabadhiina shaatun baa laga gowracaya wayudcimu lfuqaraa wlmasaakiina baana wax laga siinayaa wey hada bilahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi ajmaciin